الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو شريط المكمل للعشرين من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه شhريطkanuna wuxuu ka bilaabmayaa xadiidka laba boqol sagaashan iyo lix oo ugu dambeeya baab النفqة عlى العyaal oo midkii horena halkaasu ku joogsaday dhexdiisa qala رaحimه الlه taعالى وعنه يعني عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaله وسلم qاala اليد العuليا خyر min اليد السفلى gacanta saraa ka fiican gacanta hoose gacanta sarana marka waa midda bixinaysa ee ku ridaysa tan oo muxuu ahay hoosena waa midda horsanaysa ee bariirtamaysa sidaasuuna ku fasiray nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam wabda kuna bilow biman tacuulu dadkan masruufayso yani wax bixi weeyaan yani gacanta saraa gacanta fiican gacanta hoose ka fiican marka la leeyahay haddii goor gacantaadu ha sarayso aduu ka wax bixinaya ahow weeyaan laakiin haddana wax bixinta sida loo kala leeyahay ee dadka ay kugu kala mudan yihiin yuu sheegayaa markaasuu leeyahay waxbixinta waxaad ku bilowdaa dadka aada masruufaysa ee nafaqaynayso kuwa horta ku bilow nafaqadoodii u diyaari markaas wixii soo hara dadka kale ku sadaqayso wa khayru sadaqati maa kaana can dahri ghina sadaqana waxaa ugu fiican midda hodantinimo xagga yani u reebtay qofka wax ku filan u reebtay taasaa ugu fiican waman yastacfif yucafihu allah waman yastagni yugnihi illaah qofkii is ilaaliya alla waa ilaaliyaa qofka hodan iska dhigana alla waa hodmiyaa yani qofka wixiisa isku fillaysiiye ee ku qanca ee u qaata inuu wax hantidiisa alla uu siiyey ku filan tahayna alla dadka uma baahiyo qofkaan dadka isu baahinin dadka alla uma baahiyo qofkii xaaraanta iyo baryada iyo waxyaalaha iska ilaaliyana isna alla waa ilaaliyaa xadiidkan kada saddex faqradood buu ka kooban yahay faqrada hore waxaa weeye alyad اlculya khayru min alyad الsufla faqradaas iyada uhu mar kale imaan doontaa raqam خمسمية سبعة وعشرين bay ku imaan doontaa فqرada kalena waxa ibdأ بmن تcuul khayru الصدقة ma kana canha rغna waa afar فqرadood ibdأ بmن تcuul iyo khayر الصدقةi ma kana canha rغna midda afraada ugu danbaysana waxa w maن ystacifa yucifh الlah maن ystaniy nh lah waxa marka tantadu iyadu in tantadu hadda ka hor bay noo soo hormartay xadiidka raqamkiisu ahaa labaatan iyo lix yay noogu soo hormartay xadiidkii abu saciidin khudri radi allahu canha weliba waxaa kaloo la sii jiray waman yatasabr yusabirhu llah qisuuna lahaa marka faqaraadkaas baa qaarra soo noqnoqonayaan qaarra ayna soo noqnoqonaynin marka macnaheeduna waxaa hadda ka hor soo maray qofku siduu alla su isagu iska dhigaa alle ka dhigaya qofkii dadka ishoos dhigee dadka isu baahiyana weligii baahidaasu ku jiraya ma baahi baxayo qofkiisa dadka iska deeqtoonaysiiya alla waa deeqt waa deeqayaayo alla uma baahinayo qofkii muxuu ahaayey eh, wixiisa ku qanco oo isku filaysiiyana alla waa ku filaysiinaya siduu ninkii shaacirka ah uu yihi man qara caynan bicayshihi nafaca wixii qofkii muxuu ku farxa oo ku sabra maciishadiisa alla waa ku anfacaya rawahu الbخaariي baabu اlinfaaqi mima yuxibu wa min aljayid bixinta qofku uu wax ka bixiyo waxa uu jecel yahay iyo waxa wanaagsan ee waxa xune uu nacay u ka deeqtoomay uun una bixinin marka waxa uu jecel yahay iyo waxa jayidkaana inuu wada bixiyo ma dhahayo wuxule mima qaarkii inuu wax ka bixiya qaala اllahu taعaalى lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ma gaadhaysaan ber yani khayr falid ma gaadhaysaan oo dad khayr falayaala ma ahaanaysaan ilaa aada wax ka bixisaan mima tuxibuun waxaad jeceshihiin waxa aad jeceshihiin ilaa aad wax ka bixisaan dad khayr fale oo wanaagsan oo baariyana ma noqonaysaan wa qaala tacaalى yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akrajna lakum min alأrض wlaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquun yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ahow anfiquu wax ka bixiya min طayibaati maa kasabtum waxaad shaqaysateen kiisa wanaagsan wax ka bixiya ayibaadka laba macno waa loogu isticmaalyo macno waxaa weeye kiisa xalaasha ah macnaha kalena waxaa weeye kan jayidka ehe wanaagsan marka labada macnoba isku markii in loola jeedana waa iska suurowdaa waxaad waxa wanaagsan eed kasbateen wax ka bixiya oo xalaasha weliba aad ku kasbateen aayaddan tale waxaa fuqahadu ay u soo deliishadaan zakaatu curuudi tijaara badeecada in wax laga bixiyo zaka ay ku waajibaysa usoo deliishadaan mas'aladaa iyada ah wax xadiid marfuuca ah oo sugan oo iyada u khaas ihi ma uu jiro laakiin cumuumaadka unbay soo gelaysaa adilada noocan oo kale iyo cumaamaadkooda waa soo gelaysaa wa mimaa akhrajnaa lakum min alardi waxaan dhulka idinka bixinay qaarkiisna isagana wax ka bixiya taasna marka iyadana waxaa loo soo deliishadaa zakaatu azuruuci wahimaar laakiin iyada kuwaas adilo gaarkeeda oo khaas aho axaadiid fara badana bayba leedahay walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa minhu kiisa radiiha ah, kiisa xun waxaas aad kasbateen iyo waxaad dhulka idinka baxay iyo wixii aad baxsanaysaanba xoolaha nool iyo wax walbaba ha u qasdina kolkaad wax baxsanaysaan midkiisa xun ee khabiidka yani khabiidkana midka radi-aba hadda laga wada xaraamta xaaraamtaa maba ilan xaraamyadu maba anfacayse tunfiquuna ood wax ka bixinaysaan wax ka bixisaan ha u qasdina waliba aayadda way sii wado walasun biaakidihi ila an tuqmiduu fiihi waclamu ana allaha haniyun xamiid baa laleeyahy tan ragi ahoo haddii idinka la idinsiin lahaa oo qof aad xaq ku lahaydeen oo idinsiin lahaa amaah iyo diin wax ku lahaydeenu aydan qaadateen ilaa inaad dhaas ku qabataan oo xaqiinii qaarkii ka tanaasushaan mooyaane idinku raalli noqoteen ka habixinina ee waxaa jayidka ahe wanaagsan ee naftiinnu ay jeceshahay wax ka bixiya waa kaan hadda ka horna soo marray kolkii la weydiiyey rasuulka sala allahu alayh waali wasalam sadaqada tee ugu fiican uu yidhi waxaa ugu fiican adiga oo fayow oo muxuu ahaaye adiga oo fayow oo maalka jecel oo hodantinimana rajaynaya faqrina ka baqaaya inaad wax bixiso ee markaad naftaada ka quusato kolkaa inaad wax sadaqaysato maaha kaasoo kale marka wuxuu la mid yahay qof intuu dhargay kolkii hore u gaajisna waxbaan bixinay in goor dambe masaakiinta siisiyey oo kale wa can anasin radia allahu canhu qaal kaana abu طalxata radia allahu canhu akara alansaari bilmadiinati maala min nakl adeerka abu طalxa magaciisu zayd ibni sahri weeye yaa wuxuu ahaa ansaar ninka ugu maal badan madiine dhexdeeda oo oo timir cadiyeeda timireed ah beero wanaagsan buu ahay oo sa ugu maal badnaa wa kaana axabu amwaalihi ilayhi bayruxa maalkiisana kuu ugu jecel yahay wuxuu ahaa beertaa bayruxa la yidhaha beer magaceeda bayruxa la dhihi jiray wa kaanat mustaqbilaة اlmasjid masjidkay kasoo horjeeday wa kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wali wasalam yadkuluha wuu geli jiray rasuulka salى الlaه alيه wali wasalam wayashrabu min maaءin fiiha طayib biyo macaan oo ku yaala ceel biyo macaan oo ku yaala yuu ka cabi jiray oo harkeedu harsan jirayo w qaala anas radي allahu canhu falama naزlat hadihi اlaaya aayaddantada markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ayuu abu طalxa allahu canhu aayaddaas ayuu ku camal falayaa radia allahu tacaala canhu saxaabaduna marka sidaasay ahaayeenoo markuu wax khayra ah ay maqlaan bay ku kala tartami jireenoo khayrka ayaan lagaga badin qof waliba dhihi jiray oo uu ku camal fali jiray markay wax shar ah iyo aayado canaanan iyo waxyaala aan mxua dadka qaarkood eedaynaya markay arkaanna qof waliba wuxuu isdhihi jiray armaadii adin lagula jeedo naftiisu dib ugu noqon jiray faqaama abu qaama abu طalxa abu طalxa u kacay ilaa rasuuli اllahi salى الlaه alay slm faqaal ya rasuula allah in allaha tacaalى anzla calayka alle wuxuu kugu soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaas alle kugu soo dejiyey wa ina axaba maali ilaya bayruxaa maalkaygana beertaa bayruxaa baan ugu jeclahay wa inahaa sadaqaة lilahi tacaalى sadaqo weeye dar alla aan u sadaqaystay arjuu biraha waduqraha cinda allahi tacaalى aan ka rajaynayo khayrkeeda iyo kaydkeeda alle aan ka rajaynayo fadachahaa dhig oo yeel yaa rasuula allah xayثu araaka allah meesha alla ku tusiyo nabigu marka sala اlه alيه alي slam kala tashanayaa oo u wakaalanaya wuxuu leeyahay dadkii ada ay kula noqoto si ad kula noqoto u gal adaan kuu dhiibay taladeede waana sadaqaystay marka rasuulka isagu qaadan maayo ila sadaqo weeyaan faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam markaasu rasuulka alle wuxuu yihi bakhin riwaayada qaarkoodna waa ku celceliyaan kelimada bakcihina waxaa weeyaan waa kolkii lagu celceliya bakin bakinna waa la yidhaahaayo waa la tanwiiniyaa bakhna waa la yidhaahaayo waa la reebaa macnaheeduna marka waxaa weye wixii loo bogayo kelimatu istixsaan weeya wanaag badanaa wanaag badanaa bay marka ka dhigan tahay dalika maal raabix dalika maal raabix kaasu waa maal ribxay kaasu waa maal ribxay waanu bixiyey ogo maalkii uu bixiyey ayuu nabigu sal allahu alayh waali wasalam waxna aanu ku bedelanin yuu leeyahay waa maal faa'iday lan wuxuu ka helay faa'idadu ka helaya ka badan riwaaya kalena waxay dhahaysaa maalu raayix waa maal soo hoyday soo xaragalay uu leeyahay maal kaa tegay ma umalayn waqad samictu maa qulta waan maqlay hadalkaa tidhi wa inii araa aniguna waxaan u arkayaa kugula talinayaa an tajcalahaa fi laqrabiin inaad dhigto ood geliso u qaybiso qaraabada dadka ku dhadhow faqaala abu طalxata radi allahu canhu afcalu ya rasuul allah waan yeelaya ya rasuul allah faqasamahaa abu طalxa abu طalxa u qaybiyey fii aqaaribihi wa bani camihi aqaaribtiisii iyo ilma adeeradiisiiba u qayqaybiyey متفq calayhi aqaaribtaas uu u qayqaybiyey ee aqaarib kolka la yidhaha waa jamcu aqrab dadka aada ugu dhadhoweeyaan waxaa ku jiray qaar ay dhowr ooday kala tirsadaan waa ku jiraan ubay ibnu kacbi iyo oo kale marka aqaarib marka la yidhaaho ina adeerka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad iyo inayadaasuba kulli waa soo wada gelayaan muttafaqun calayh waxaana kusoo noqon doona mar labaad saddex boqol iyo iyo labaatan qowluhu maalu raabix huwiya fi صaxiixayn raabix waraayix labadaba waa lagu wariyey bilbaaءi اlmuwaxada raabix wa bilyaa اlmuhanaa ya-da labada dhecbeelana waa lagu wariyey raayix ah ay raayixun calayka nafcuhu mid war nafcigiisa kuusoo hoyanaya weeye raabix hadii la yidhaha waa min aribx waa la garanaya wa bayruxaa xadiiqatu naklin beer timira bay ahayd waruwiya bikasri اlbaaءi wa fatxa bayruxaa iyo biruxaa labadaba waa lagu wariyey baabu wujuubi amrihi ahlahu وأwlaadahu اlmumayiziin wasaa'ira man fii raciyatihi biطaacati اllahi taعaalى wanahyihim can اlmukhaalafa wata'diibihim wamancihim can irtikaabi manhiyin canhu amarka uu qofku amro caruurtiisa kuwa mumayiziinta waxgaradka ah weeyaan kuwa si yaryar maaha iyo dadka isagu uu xukumo oo dhan qaraabadiisa iyo khaadimiintiisa iyo waxyaalahaas inuu amro taacada allah oo uu ka reebo waxyaalaha xaaraamta ah inuu ka reebo oo uu adbiyo oo ka celiyo inay xaaraam sameeyaan inay qofka waajib ku tahay taas marka carruurta yaryari intayna weli qaangaarin iyagu dembi ma laho waxaa un markay sameeyaan iyaga loo ciqaabi maayo laakiin weliga waalidki iyo wixii lamid ah ay waajib ku tahay inay arrintaa ka celiyaan oo iyagaa loo ciqaabaya haddii ay ka celin waayaan qaala allahu tacaala waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha far ahalkaaga salaad far oo kuna sabir iyagana ku sabirsii wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara ila akhir laaya dadkiina mu'miniinta ahow ka celiya naftiinna iyo ka ilaaliya naftiinna iyo ahalkiinnaba naar naar oo shidaalkeedu uu yahay dadka iyo dhagxanta dadka iyo dhagxanta lagu shido naartaa ka ilaaliya sida marka looga ilaalinaya qofku naftiisa uga ilaalinayaana waa inuu iska ilaaliyo waxyaalaha naarta lagu galo ee muxaramaadka siduu ahalkiisa uga ilaalinayana iyana waa inuu ka celiyo waxyaalahaas xaraamta ee naarta lagu galo وعن أbي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما baa wuxuu qaatay xabad timirahoo timirtii zakada ka mid ah fajacalahaa fii fiihi afkiisuu gashaday faqaala rasuulu الlahi صل sl markaasu rasuulka alle wuxuu yihi kh kh ama kek kek waa yac yaca halkan kan idhaahn oo kale waa erey muxuua carruurta iyo wixii aan caqliga lahayn wax lagaga zajriyo weeyaan deer indhaha iska tuur amaa calimta annaa laa naakulu sadaqa miyaadan ogaanin anagu inaynaan sadaqada cunin innaga muxua nebiga sal sl qarabadiisiibu ka wada inay sadaqadu xaraam naga tahay inaan cunin miyaadan ogayn tuur mutlafaqun calayh marka rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam canugaas uu yahay muxuu ahaa wowga u yahay oo xataa aabbihii iyo hooyadiiba ay nool yihiin oo isagu toos mas-uuliyadiisu ayna u saarayn ayuu wax dadka waaweynka xaaraam ah oo weliba usradooda un gaar ahaan uga xaaraam ah yuu ka celiyey muttafaqun calayh wa fii riwaayatin anaa laa taxilu lana sadaqa anaa laa naakulu sadaqa halkay sii hore ka tiri anaa laa taxilu lana sadaqa baytana tiri wa qowluhu kah kah ama kih kekh waxa weeye yuqaalu biiskaani اlkhaa wa yuqaalu bikasrihaa kakin kakin maca tanwiin wa hiya kalimatu zajrin liلصabiyi can اlmustaqdaraat carruurta yaryar waxa qununkii wixii lagaga celi ish ish iyo waxaasoo kale bay ka dhigan tahay wa kana alxasanu radia allahu canhu sabiyan canug yar buu ah xasana kolkaas radia allahu canhu oo weli aan qaan garin oo aan kuna dhoweyn xataa leannahu waa kaan sheegnay kolkuu nebigu sal ly slm gaasooray inuu sideejiriya meelaha ahaa wacan abi xafsan cumar bni abi salama cabdillaahi bni cabdilasad abu salama magaciisa weeyaan abu salamaha wiilka ka dhalay umu salama ninkeedii rasuulka sal ly slm ugu horreeyey ahaa baa la dhihi jiray cabdullahi bni cabdilasad rabiibi rasuuli llaahi sala allahu alayhi waali wasalam ninka rabiibkiina waa cumar طبيibkana waxaa l ha qofka la koriyey baa l ha rabbigana waa ka wax koriyey qaala kuntu غuلاaما في xajri rasuuli اللahi صلى الله عليه وaله wasalam waxaan ahaa canug yar oo dhabta nebiga sala lla alay sl ku jira ani nebigu uu koriya baan ahaa ilin hooyadiisuu qabay wa kaanat yadii tatiishu fi saxfa gacanteydu waxay ku warwareegi jirtay xerada kolkaan wax cunaayo yaanan meel keliya ka qaadan jirine gacantayday ku warwareegi jirto adba meel aan ka qaadan jiray aan ka qaadan jiray fa qaala lii rasuulu llahi sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi yaa gulaam sami اllaha tacaala wakul biyamiinika wakul mima yalik yarow magaca alla qabso bismi illaahi dheh oo midigtaada ku cun oo dhanka kusoo xiga ka cun saddexdaas aadaabta akliga ayuu baray markaa nabigu sal اl alay slam wuxuu canugana ka celiyey hooyadiis oo qabay adeerka u ahayd abusalame iyo eh, nebiguna sal slm walaale ahaayeen xagga ridac bay walaalo ku ahaayeen oo kolkaas marka isagu uu korinayay uu ka celiyey w xaaraam dadka waaweynka ka ah inuu sameeyo oo aadaabta cunidda uu baray famaa zaala abu salamaale ee waxaa jeeda cumar baale marka cumar baa wuxuu sheegayaa inuu adabtaa nebiga sala allahu alay slam sida u adbiya uu qaatay oo uu laazimay ariiqadaa iyada ah markaasuu leeyay famaa zaalat tilka midaasu ma aanay ka zuulin bisinka oon u qabto iyo midigtoon wax ku cuno iyo dhankay soo xigoon ka cuno icmatii sida aan wax u cuno kayfiyadaan wax cuno bacdu eh, intii ka dambaysa arinta taniya hadda maalintaas intii ka dambaysa canug yar uu ahaa ma aanan ka zuulin ayuu leeyahay inaan sidaa wax u cuno sidaasaan laazimay qowluhu tatiishu macnahu taduuru fii nawaaxi safxa saxfa saxfadana waa xeedhada w can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam yaquul kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyatih dhammaantiin midka ku wax jiro weeyaanoo wax ilaaliyo mas-uuliya la saaray wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiinna midkiin walbabana waa laga waraysan doonaa raciyadiisa alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi qofka imaamka yn madaxdiihi waa raaciyo dadweynihiisaasu raaci u yahayo waana laga waraysan doonaa qof walbaba xaqiisi inuu siiyey iyo inuuna siinin baa la waraysan doonaa marka qof walbaba inta malyuun ou dadkaasi uu yahay waxaa ka saaran mas-uuliyad gaara ka saaran cumar ibni cabdilcaziiz radia allahu canhu yaa markii uu ninkii in adeerkiisa ay ka horeeyey ee sulaymaan ibni cabdilmelik ee dhihi jiray madaxda uu ahaa isagoo la socda ayuu soo xajiyey markaasuu sulaymaan wuxuu ka yaabay dadkii faraha badnaa ee soo dhoweynayay ee usoo baxayey istiqbaalkiisa usoo baxayey markaasuu cumar ibni cabdilcaziiz u sheegay uu yihi feeri bal dadkan kada farabadnidooda dadkan inoo soo baxaya markaasuu wuxuu yihi haaulaa'i khusamaauka ywma alqiyaama dadka adarkaysa maanta kusoo soo dhaweynaya ma arkaysa saa u fara badan aad ku farxayso sacbaynta ku sacbaynayaan eh, iyo hitaafkooda iyo aad ku farxayso qiyaamaha qiyaamaha iyagun baa kula doodi doona qof waliba xaq buu kugu leeyaha xaqiisa inaad siisay inaadan siinin waa kugula xisaabtamaya markaasuu ninkii qalbi jabay intaasuuna ka rabayaa inuu sawirka iyo waxaasiyo ka rido wاrajulu raacin fii ahlihi wamas-uul can raciyatihi ninkuna raaci buu ciddiisa ka yahay qoyskiisa waana laga waraysan doonaa waa lagala xisaabtami doonaa wاlmarأaةu raaciyaة fii beyti zawjiha wawaladihi baa riwaya horan soo marrayna ku jirtay naagtuna waxay raaci ka tahay ninkeeda gurigiisa wamas-uulatun can raciyatiha caruurta iyo alaabta iyo raashinka iyo waxyaalahaas oo dhan xil baa iyadaa mas-uul ka ah iyadaana laga waraysanaya lagalaqiyaamaha lagala e, xisaabtamaya wاlkhaadimu raacin fi maali sayidihi wa mas uulun can raciyatihi adeeguhuna shaqaaluhu isaguna raacibuu maalka sayidkiisa u yahay waana laga waraysan doonaa weliba riwaayo kale waxay ku dartaa wiilkuna xoolaha aabbihi isaguna sidoo kale uku yahay fakulukum raacin wa wakulukum mas uulun can raciyatihi dhammaantiin raacibaad wada tihiin ti ku bilowday cumuumka eed haddana kusoo khatimtay xadiidka waana laydinka waraysan doonaa muttafaqun calayh waana xadiidkankadu isagoo cibaaradu wax yar kala duwan tahay ayuu noogu soo hormay horumaray raqam mi miatayn talaata wa hamaaniin wuxuuna kusoo noqon doonaa mar saddexaad raqم ستمية ثaلaaثة وخمسين وعن cمر بن شعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنه cمر بن شعyب عن أbيه شعyب بن محمد بن عبدالله بن cمر بن الcاaص عن جده awowgiis awowga kan uu u noqonayo ضميirkaasu waa aabbaha شhucayb weeyaane maha cمr maha marka waana cبدالله بن cمر بن الcاaص wey awowgiisaas la sheegaya صxaabiga ahaa qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali wslam muruu أwlaadakum bالصalaaةi wahum abnaءu sabci siniin fara caruurtiina salaada inay tukadaan fara wiilad iyo gabdhaba iyaga oo toddoba sano jira wadribuuhum calayha ku garaaca salaada tarkigeediya ku garaaca wahum abnaءu cashrin iyagoo toban jir ah wafariquu baynahum u kala fogeeyo fi lmadaajici gogoshana gogasha u kala duwo oo isku meel ha seexinina iyo erad beri iyo waxyaala isku baran kolkay mumayisiin noqdaan salaadana fara oo adbiya aadaabtana marka waxaa ka mid a inay eh, muxuu ahaay sidii aan kusoo soo xadiidkii eh, cumar ibni abi salama radia allahu canhu canhumaa in aadaabta cuntada iyo aadaabta seexadka iyo iskuulgalka iyo waxyaalahaasa la barayaa marka tan aadaabtii saaxadku gaar ahaan u sheegay isku meel ha seexinina xadiidun xasanun rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana sidaa uu sheegay alimaamu nawowi radia allahu canhu xadiidku waa xasan oo xasanahu sheikhu اlalbaniy fi saxiixi aljaamic اsagiir wa can abi huraya sabrata bni macbad aljuhaniyi radia allahu canhu qaala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali waslm callimuu sabiya الصalaaةa lisabci siniin bara sabiga canuga bara salaada bara bara keliya maha marka oo camal ahaanna ku bara afkana uga sheega oo amra lisabci siniin toddoba sano markuu jiro wadribuuhu calayha ku garaaca ibna cashri siniin toban jir isagoo afar toban jir yahay hadduu salaadii uu baybeeliyo uu googooyo iyo ku garaaca marka lix toddoba iyo sideed iyo sagaaliyo inaha markuu jiro marka waa lagu garaaci maayo laakiin waa la jeclaysiinayaayo lagu waaninayaayo lagu muxuaha lagu canaananayaayo la hadiy iyo wax la siisiiyo iyo waa la jeclaysiinaya laakiin kolkuu toban jiro haddii uu googooyo salaadii u fiicnaan waayo waa lagu garaacaya xadiidan xasanun rawaahu abu dawuud wالtirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiix xadiidkan kale marka wuxuu ka dhigay alimaamu الnawowi radia allahu canhu iyo tirmidi labaduba xasan bay ka dhigeen xadiidkan kada sheekh اlalbani isagu صaxiix buu ka dhigay wadaadkan kada la yidhaha cabdاlcaزiz rabax isagu xasan buu ka dhigaya wuxuu ku raacayaa nawowi iyo tirmidi buu ku raacayaa walafdu abi daawuud abu daawuud lafdigiisuna wuxuu ahaa muru sabiya bالصalaaة إida balaga sabca siniin kolkuu lisabci siniin tay riwaayada hore ka ahayd idaa balaga sabca siniin bay dhahaysaa waana صaxiix riwaayadaasuna iyaduna oo صaxiix jaamic صaغيir ayuu ku saxiixiyey labada riwaayaba الsheikh الأlbani xafidahu الlah baabu xaqi الjaari wاlwasiyati bihi deriska xaqiisa iyo dardaaranka layskula dardaarmay deriska hagaajintiisa iyo dhaqaalintiisa qaala allahu tacaala wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabudu oo waxbaha ugu shariig yeelina wabilwaalidayni ixsaana yani waaxsinuu bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan u sameeya wa bidi lqurbaa kuwa qaraabada nimadada u saaxiibka ee dhow walyataama iyo agoonta walmasaakiina iyo kuwa saboolka ah waljaari iyo dariska dilqurbaa ee dhowaanta u saaxiiba dhowaanshaha la sheegaya qurbaa laleeyahay labay ku suurowdaayo inuu yahay darisnimadiisa dhow oo gurigiisa aada idinku soo dhow yahay waljaari ljunub iyadana sida oo kale weeyaan oo ka idinka fog deriska idinka fogo waxoogaa idin jira len waa ka alxaq wen yihiin marka mid kalena waxa weeyaan aljaari di lqurba qaraabanimada ka saaxiibka yani ka idinla dhashay in adeerka iyo walaalkiiyo waljaari junubina marka ka ajnabiga ah wasaaxibi biljanbi saaxiibka dhinacaaga jooga saaxiibka dhinacaaga joogana waa qofka aad meel iskula nooshihiin ama meel iskala shaqaysaan ama meel wax iskula barataan ama meel wada guri wada degantihiin ama islaanta qofka uu qabo kolbta waa lagu fasiraa yani qof alla qofkii meel aad ku wada nooshihiin oo dhan weeyaan wabni sabiili iyo qofka musaafirka ihiyo wamaa malakat aymaanukum waxay hantiyeen gacmihiina hantiyeen ee aada leedihiin intaaba ixsaan u sameeya وعn بن cمر وعائشhaةa رضي الله عنهم qاala qاala رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم ma زاala جibrيiل رضي الله عنهma canهm waa in la yidhah لأnna cmar iyo wiilkiisa iyo caaisha saddexdaa صaxaabi baa la sheegay ma zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa bananta anahu sayuwariثuhu siduu u qoraya idinku qoraaday lakin iska dhaafa qoraalka xadaad warinay lakin kolkaad akriyaysaan radi allahu canhum dhaha isagoo imaam nawi radi a saasoo kale dardaarmi jiray mutafaqu calayhi wuxuu leeyay jibriil baana iga zuulin inuu deriska igula dardaarmo deriska waxa u samey deriska kanuun yeel deriska ogow buu igula dardaarmaya ilaa aan uga maleeyey inuu dhaxalsiinayo oo dhahayo markaad dhimato deriskaaga waa ku dhaxlo ama qofkii dhintaba deriskiisu ha dhaxlo inuu dhihi doono ilaa aan uga maleeyey siduu u adkeynayo ee ugu dheeraaday muxuha dardaarankii uu deriska igula dardaarmay muttafaqun caleyh وعn abi dri radي allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi sal ه alay slm ya abaa dar abu dariow idaa dabkta maraqatan markaad maraq kariso faأgfir maaha biyaheeda badi watacaahad ka warhay oo wax ka sii jiiraanaka deriskaaga rawahu muslim yani waxaa markaad hilib intaad soo ibsato maraq karsato in yaroo macaano adig iyo ciddaadii idinku filan ha ka dhigine badi biyaheeda badiyo haba iska yardhadhan xumaada marka mxuu ahaday kolkaa dadka deriskaaga ana wax ka siin وفي رواية له عن أبي ذر يعني لمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني صلى الله عليه وآله وسلم ilaygaygii yani rasuulku goda sal lla alay slm ula dardaarmay idaa dabakta maraqatan faakir ma'ahu kolka maraqan kolkaad maraq kariso biyihiisa badi uma ndur fiiri ahla beytin min jiiraanika qoys oo deriskaaga fiiriyo fa asibhum minha wax ka gaarsii bimacruufa si macquula si macquulahoo ciddaadiina aadan ka wada shubin oo aadan xirmaaninin iyagiina wax yaroo faryo aan ku ahayn wax uga sii wala muxuu aha waxaa laga yaabaa marka dadku had iyo goor hilib ma helaan oo markaad hilibkaaga iyo gurigeena iyo gurigoodaad isku dhow yihiin hilibka sanuuntiisa waxaas yaaba kasoo baxaysa kolkaad soo iibsatay guriga sii gelinaysa inay ku arkayaan markan guryooda ba iska suurowdee ha qadinin iyagana ahalkaagiina ha qadinin وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل واللhi laa يؤmiن واللhi laa يؤmiن واللhi laa يؤmiن wallahi inaanu mu'min ahayn wallahi inaanu mu'min ahayn wallahi inaanu mu'min ahayn saddex goor ku celiyey qiila man yaa rasuul allah waa kuma kaasu yaa rasuul allah aan mu'minka ahayn wallahi inaanu mu'min ahayn wallahi inaanu mu'min ahayn wallahi inaanu mu'min ahayn buu saddex goor ku celiyey markaasaa la yidhi waa kuma kaasu yaa rasuul allah qaala markaasu wuxuu yidhi aladii laa ya'manu waa ka uunu ka aamin noqonaynin jaaruhu dariskiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa bawaa'iq waa jamcu baa'iqa isagoo fasiri doonee waa dulmigiisa iyo sharkiisa laga wadaa qofka dhibaya dariskiisa ee dhibaato ugeysanaya xataa ma aha kuu dariskiisu cabsi ka qaba kole ku tahay mu'min ma aha inuu marka dariskaagu ku aamino oo yidhaaho ciddaas kolba dhibaata nooga imaan maysa cid wanaagsan weeyaanoo ilmahooda waa adabsan yahay ilmahooda waxayna yeeli maayo khaadimadooda waxbayna yeelmayso waxbay naga xadi maayaan dhibaato inoo geysan maayaan oo qalanta iyo aynan ka ilaashanin oo ayna albaabka xaggiina xigaa aynu soo xidhan aynu dhihin inaga ilaaliya ciddaas waa cid xune marka kolba haddayna sidaa heerka ayna gaarin qofku mu'min ma aha waynu darsaa u ku aaminaa muttafaqun calayhi wa fii riwaayati lmuslim laa yadkulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah janno ma gelayo qof aanu dariskiisu ka aamin ahayn sharkiisa iyo dulmigiisa albawaa'iqu alghawaa'ilu waashuruur hawaa'iliyaduna waa jamcu haa'ila waa dhibaatooyinka dhibaatooyinka iyo sharka ayaa laga wadaa yani bawaa'iqda ayb wa canhu radia allahu anhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alay waslam ya nisaءa laa taxqiranna jaaratu lijaaratihaa walow firsana shaatin muttafaqun calayhi haweenka muslimaadkow naagii deriskeeda iyayna calaykum salaam waraxmat ullah naagina deriskeeda naagina deriskeeda ayayna u yaraysanin oo ayna yaraysi daraaddii uga daynin wax ay u hadiyen karto oo u heli karto walow qood neef adhyaba ha ahaaday xadiidkuna waa muttafaq calayhi oo waxaynu ku soo maray raqamiya arbaca wa cishriin ayaan ku soo maray wacanhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaal laa yamnac jaarun jaarahu an yagriza khashabatan fii jidaarihi yaanu u diidin deris deriskiisa inuu ku qabsado qori mxuha jidaarkiisa yani waxaa weeye labada qori ee labada guri ee isku xigta berigaas guriga cashaan bay ahaan iska gaagaabanoo markuu qof rabo dariskaagi uu rabo inuu gurigiisa dego oo sakfiga uu saaro oo aana marka u baahdo in alwaaxdaas uu ku gudbaayo ee sakfiga uu saarayo inuu derbigaaga ku qabsado oo ehm, guduhu aada isugu dhow yihiin ha u diidin hadhi haiga soo gaadhsiinin derbiga higa soo gaadhsiinin qoryahaaga hadhine uma yaquulu abu hurayrata radia allahu canhu markaasuu abu hurayra dhahaya markuu xadiidkan kada wariyo wuxuu dareemaya dadkii oo arrinta aan u bogay inuu hoosu foorasanayo oo muu arkaayo aan caado ka dhiganin markaasuu dhahaya maa li araakum canhaa mucridiin maxaa iigu wacan waxaan idin arkaya inaan arrintaa kasii jeedaanin sunnadaa iyada inaad kasii jeedaan aydaan usoo jeedin oo necmaysateen baan idin arkaayaa maxaa iigu wacan wallahi la armiyanna biha bayna akfaafikum wallahi inaan garbihiina ku dhex tuuraya aan anu idinka qarin maayo mas-uuliyada idinkaan idinku wareejinaya waa idin caddaynaya waxba idinku hoosa u foorfoorsanayna muttafaqun caleyh marka taasoo kale kale marka waxa weeyaan waa waajib weeyaan dariska gurigiisa markuu dhisanayo inuu gurigaaga soo gaarsiisa mayse kale haddaanu ugu dhismaynin waa inaad u ogolaato ruwiya khashabahu bilidaafati waaljamci qoryihiisa taas waa lagu wariyay alwaaxdiisa yani wa ruwiya khashabatan qorigiisana taasna qori bitanwiini cala alifraad mfradnimo wa qowluhum ma li araakum canha mucridiin yani can hadihi sunna can haadaas yani sunna mafhuumaha hadalka laga gartay ayaa u noqonaysaa maxaa igu wacan waxaa idin arkaya inaad arrintan kasii jeedaan sunnadan tada aydan usoo jeedine wallahi adinku saa doortaan ka yeela anugu khalaas kitmaan ilcilmi waan ka baxay buu dhahaya abu hurayra radi allahu canhu وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه علي سلم qاaل man kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآخر falaa يؤdi jaarة qofkii alle iyo qiyaamo rumaysanu deriskiina isayaanu dhibin وman kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآخر falyukrim ضayfahu qofkii alle iyo qiyaamo rumaysanu martidiisa ha maamuuso وman kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآخر falyqل خayrا أو liyaskut qofkii alle iyo qiyaamo rumaysanu ha khayr ha ku hadlo ama iska aamuso متfq عalيه marka saddex saddexdaa arrimoodba wuxuu u horraysiiyey oo ku bilaabay mid walbaba qofkii alle iyo qiyaamo rumaysano leanna sidaa macnaheedu waxaa weeyaan iimaanka alle iyo qiyaamo la rumaysto ayaa sidan keenaya qofkii alle iyo qiyaamo rumaysano iimaankiisaasi wuxuu keenayaa inuu dariskiisa dhibka ka ceshado leanna wuxuu ogyahay qolka inuu alle tada waajibiyey oo qiyaama lasoo bixin doono oo lagula xisaabtami doone Ah, martiduna sidaas weeyaan hadalkuna sidaas weeyaan inuu hadalkiisa miisaamo oo muxuu ahay kii khayr lahun uu ku hadlo wixii aan khayr lahaynna uu iska daayo lan ugu yaraan waxaas hadduu khayr iyo shartoona aanu lahayn tadiicu lwaqti buu noqonayaa waqti bilaash kaga tegay buu noqonaya qofka muslimkaana waqtigiisu qaali weeyaan muttafaqun calayh wa can abi shurayx alkhusaaciy radia allahu canhu muxuu ahaa magaciisana waan soo maray kuwaylid ibn camri inuu ahaa radia allahu canhu ana nebiya sal ly slam qaal man kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falyuxsin ilaa jaarihi kanaa kii hore kasii xoog badan kii hore wuxuu ahaa dariskiisa yaanu dhibin marka hadduuna dhibin aanu dheefininna sida inuu ku baxsanayo miyaa macnaheedu oo dariska xaggiisuu ka soo baxay maya waa inaanu dhibin laakiin haddana uu anfaco hadduu waxtarkiisii ka ceeshado deriska xaggiisii kama soo bixin waman kana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfa qofkii alli iyo qiyaamo rumaysanu martidiisa ha maamuuso martidiisa ha maamuuso martida iyo inta ay noqonaysa beri ay noqonaysana xadiid kaloo imaan doonta insha allahu faahfaahin doonta waman kana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyaskut khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso labada ayayna uga dhexen labadaa wuxuu uga dhexeeya waa inuu wax shar ah uu ku hadlay rawahu muslim bihada lafdi wاlbukhaariyu bacdah bukhaari marka isagoo mukhtasara buu wariyey muslimna isagoo sidan tadu dheer isaga wariyey وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat qultu ya rasuula allah waxaan ihi ya rasuula allah ina lii jaarayni laba deris baan leeyahaye failaa ayhimaa uhdi koodee baan wax u hadiyeeyaa keodaaba igu xaq weyn oo kolkaan rabo inaan hadiyeeyo aan isaga ka dhiga qaala ilaa aqrabihimaa minki baaban kooda kuu soo dhow xagga albaabka kugu soo dhow rawahu albukhaari marka haddaad laba daris leedahay oo ku kala dhow intay kuu kala dhow yihiin ayay kuugu xaq leeyihiin taasuna marka waxay fasiraysaa xadiidkii aayaddii waljaari dilqurbaa in macnaya labadii macne ee loola jeeday midkood inuu yahay midkood bay sii xoojinaysaa dhawaanshaana xaggee laga fiirinaya derbiga laga fiirin maaye albaabka laga fiirin oo maalan haddii uu jiro laba guri oo midna derbigiisu kugu dhow yaho aada kugu dhow yahay laakiin albaabkiisu xaggaa usii jeedo albaabkiisu kolkii lasoo wareego uu kaa fog yahay midna derbigiisu kaa baxsan yahay laakiin albaabkiisu kugu soo jeedo oo labadooda marka laysu fiiriyo midka derbigiisu kaa yar durugsan yahay xagga albaabka usoo dhow yahay kaasaa kugu xaqle oo dhawaanshaha marka xagga albaabka laga firin xagga jidaarka laga firin maayo rawahu الbخaariي وعn cabd للhi بن cmr رadي الله عanهuma qala qala rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم khayr الأصxaabi عinda اllahi taعaalى khayrhm lisaaxibihi dadka asxaabta saaxibada iyo rufaqada iyo ah ka ugu fiican alla agtiisa ugu fiicani waa ka saaxiibkiisa ugu fiican ugu waxtar badan qofba qofku dariskiisa iyo saaxibadiisa iyo ugu dhaqaaleyn badan yahay ugu janjaban yahay ugu mucaamil fiican yahay yuu allana ugaga dhow yahay wa khayru اljiiraani cinda allahi tacaala khayruhum lijaarihi dariskana ka ugu fiican alla agtiisa waa ka dariskiisa ugu fiican ugu fiican ugu dhaqaale badan rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan sidaasuna ilaa kan waa xadiidku waa صaxiix صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa fi silsilaة اxaadiiث الصaxiix xadiidku marka صaxiix weeyaan baabu biri اlwaalidayni wa silaة اlarxaam baarinimada waa labada waalid loo baari noqday iyo qaraabo xidhiidhinta qaala allahu tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabudo oo waxba ha uu shariig yeelina wax yarna ha uu shariig yeelina in shirki iyo arsar iyo ka adbara intaba ka fogaado wa bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan u sameeya wa bidi lqurbaa kii qaraabanimada saaxiibkaana khayr wanaag u sameeya walyataama wاlmasaakiin wاljaari di lqurbaa wاljaari اjunubi wالsaaxibi biljambi wabni sabiili wama malakat aymanukum mar dhowd waatanu soo maray wa qaala tacaala wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxam wاtaquu llaha alla ka baqa aladii tasaa'aluuna bihi isagaa isku baridaan ee dhahdaan allaan kugu wey kugu beriyey ee waxa ii yeelyaa is dhahdaan wاlarxaama qaraabadana ka baqa inaad goysaan yani qaraabadan inaad goysaan ka baqa allana inaad casidan ka baqa labadaas alla isku xidhay marka say xaqa qaraabadii u weyn yahay taqwadii alle iyo iyo iska ilaalinta iyo qaraabo goynta wa qaala tacaala waladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal mar dad uu soo ammaanay alle subxaanahu wa tacaala fii suurati racdi ayuu alle wuxuu ku leeyahay waladiina iyo kuwii weeyaan yasiluuna xidhiidhinayay maa amara allahu bihi wixii alla uu faray an yusala in la xidhiiriyo dadka muxuu aha wixii alla in la xidhiiriya uu faray xidhiiriya dadkaas weeye dadka khayrkaas iyo wanaaggaas leh iyo ammaantaas leh saasuu macnuu noqonaya marka waxa alla in la xidhiiriya uu farayna maxaa ka mida ah? qaraabadaa ka mida ah. wa qaala tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana wasaynaa waxaan u dardaarannay oon amarnay alinsaana ibnu aadamka biwaalidahi labadiisii waalid xusnan wanaag wanaag inuu u sameeyo suurat alcankabuud saddex suuradood oo muxuu ahaayey cibaaradood ay isu dhodhow yihiin oo suurat alcankabuud iyo suuratu luqmaan iyo suuratu maxay ahayday alaxqaaf baa saddexdaaba si cibaarada isu dhodhow uu waalidka uga dardaarmay oo weliba hooyada uu gaar uga sii dardaarmay oo dhibaatada ka soo martay uu alla alle wa tacala u tirtiriyo waqaala tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu xukumay yacni uu amray inaydaan isaga mooyaane wax kala caabudin wa bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan in loo sameeyo wa e, imaa yabluganna cindaka hadday agtaada ku gaadhaan alkibara da'weyni axaduhumaa midkooda u kilaahumaa ama labadooduba falaa taqul lahumaa ufin uf ha ku dhihin hadal xun ha ku dhihin hadal xun ha ku dhihin walaa tanhaarhumaa hana canaananin habarta qaylada wax sidaas hadihin waqul lahumaa qawla kariima hadal wanaagsan ku dheh aabba hooyo waxyaalahaas ku dheh waqfid lahumaa janaaxa dulli hoos ugu dhig garab dulli yani garab tawaaduc hoos ugu dhigo min araxmati oo naxariisa aad ugu naxariisa weeyaan waqul waxaana dahdaa rabbi irxamhumaa rabbi ow u naxariiso kamaa rabbayaani siday iisoo koriyeen sabayran aniga oo yar kolkaan yar asaga isoogoday allo iyagana u naxariiso marka hadalkan u macaanee muxuaha wixii wasakdi iyo wixii ka imaanaya iyo waxyaalahaasi haddee dabcigoodu waa isbedelaya kolkaase u dulqaado u tawaaduc xusuuso dhibkay kaa soo mareen marka weliba u duce wa qaala tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayh waxaan kula dardaarmay insaanka labadiisii waalid baan kula dardaarmay xamalatu ummuhu hooyadii baa siday wahanan calaa wahanin dacfan calaa dacf tabaryari tabaryari lagu daray iyadoo horta hore tabaryaridii bani aadamniyi haweennimadii iyo bay markaa uurkii iyo nuujintiisi iyo marka iyadana ay tabaryari kale usii usii kordhisay wa fisaaluhu gurintiisuna fii camayn laba sana lagu guriyaa laba sanaa la nuujiyaa waa qofkii raba ribac kaamila inuu nuujiyo sida suuratu albaqara alla ku sheegay waalwaalidaatu yurducna awlaadahuna xawlayni kaamilayn لمن أrاad أn يتم الرضاعة an اshkr lii waliwaalidayka igu shukri labadeedii waalidna ku shukri cadii horena alla subحaanaه وataعaalى cadii hore alaa tacbudu ilaa iyahu وbilwaalidayn ihsaanan bu waalidkii iyo cibaadadii rabbigi buu isku daray haddana wuxuu isku daray oo wuxuu isku qabtay shukriga alle iyo shukrigii waalidiinta leanno mxu alla subxaanaه وataعaalى waa kii na abuuray ee cadam naga soo bixiyey iyagana waa kuwii sababka u ahaa abuurkeenna ee alla uu soo mariyey iyaga xaggooda ina soo mariyey naga abuuray weeyaan وعn أbي cبدالرحمن cبدالله بن مسعوud رضي الله عنه qاaل sألtu النبya slى الlه عليه وaلي وسلم نبgaan waxaa su-aalay أy الcمل أحب ilى الlah camalka keebu alla ugu jecel yahay qaala الصلاaةu عalى wqtiha salaada oo wqtigeed ah waqtigeeda lagu tukado qultu ثuma ayun haddana keebaan dhahay qaala biru الwaalidayn labada waalid u baari noqodkooda ee haddana ku-xiga buu yidhi qultu ثuma ayun haddana kee ku-xiga qaala الجihaadu fي sabiili الlah jihaad fii sabiili الlahi baa haddana ku-xiga saddexdaasu saa u kala ratibay xadiidka kada waxaa mutafaqun calayhi wuxuuna ku iman doonaa kun iyo toddobaatan iyo afar yuu mar labaad kusoo noqon doonaa وعn abi هurayrata radي allahu canhu qala qala rasuul lahi salى الlaه alيه waslm laa yejzi waladun waalida uma abaalgudo ilmo waalidkii uma abaalgudo xaqiisii ma oofin karo ilaa an yajidahu mamluukan inuu helo isagoo la addoonsanayo oo la leeyahay mooyaane fayashtariha uu iibsado fayuctiqahu uu xoreeyo mooyaane rawah muslim taa keliyo xaqiisii wuxuu ku oofin karaa ilaa addoonnimadu waa dulliga ugu daran ee bani aadamka qabsado weeyaan marka geeri bay shabahdaa cadam bay shabahdaa waalidkuna waa kii cadamka inuu qofku ka soo baxo sababta uu isagu u ahaa kanna marka dulliga ugu xumaa inuu ka baxo sabab ugu noqday taas keliya ku oofin wixii kaloo dhan hadduu u taro maalkiisa oo dhan hadduu siiyo hadduu maanta oo dhan dhabarka ku sida iyo ma noqonayo xaqiisa ma oofinayo taa keliya xaqiisii ku oofin karaa وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlه صل ل سلم qاaل man kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآخر falyukrim ضayفه qofkii alliyo qiyaamo rumaysano ha maamuuso deriskiisa وman kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآkhiri falyصل رaحimه qofkii alliyo maalinta dambe qiyaamaha rumaysano ha xidhiidhiyo qaraabadiisa وman kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآkhir falyqل خayrا أو liyصmت khayr ha yidhaaho ama ha iska aamuso xadiid mar dhoweyd aan soo maray yuu shabahaan laakiin halkan kada muxuu ahaa waxaa ku waxaa ku jirin tii hore falyasir raximahudaas ayaa ku jirin xadiidkuna waa mutafaq caleyh wuxuuna ku imaan doonaa toddoba boqol iyo lix buu ku imaan doonaa وعنه رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlhi صلى اه عليه وسلم إن اllaha taعaalى khلqa الخلق alla subxaanaه وataعaalى khalqiga ayuu abuuray xatىa إidaa farqa minhu markuu dhameeyey khalqigii uu abuuray qaamat الraximu qaraabanimadiia istaagtay faqaalat markaasu waxay tihi hada maqaamu اlcaa'idi bika min alqaطيica halkan aan taagnahay waa meesha uu istaago qof kaa magangelaya in la gooyo yani in lay gooyaan kaa magangelaya bay ka dhigan tahay qaala markaasuu alla yidhi nacam haa waan ku magan amaa tardayna miyaadan ku raalli ahayn an asila man wasalaki waaqaca man qaطacaki inaan xidhiiriyo qofka ku xidhiiriyo qofkii ku gooyana aan gooyiyo saa miyaadan raalli ku ahayn qaalat balaa haabay tiri waan ku raalli ahay qaala markaasuu yidhi fadaliki laki kaasaad leedahay marka waxaad ugu leedahay alla marka wuxuu ku ballan qaaday qofkii gooyana inuu gooyo qofkii xidhiiriyana uu xidhiiriyo xadiidkii dheeraayan hadda ka hor soo marray ee ku saabsanaa qiyaamahana waa kii aan ogeyn soo marray in ammaanada iyo raximka labadoodaas la soo dirayo oo siraadka kolka la marayo labada dhinac ay kala joogsanayaan oo dadka ay ka qabsanayaan uma qaala rasul lah sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi isagoo arrintantada dliil ku sugaaya اqrأوu in shiئtum haddaad doontaan bal aqriya fahal casaytum in twalaytum an tufsiduu fi اlarضi wتqطcuu arxaamakum ulaaئika aladiina lacnahum اllahu faasmahum وacma absaarahum aayadaas aqriya sida xunkaas darshakeeda inkaga jiro fahal casaytum ma mudantihiin oo ma u dhowdihiin in twalaytum haddaad madax noqotaan an tufsiduu fi اlarض inaad dhulka fasaadisaan oo fisq iyo fujuur iyo balaya ku fasaadisaan watuqaطicuu arxaamakum qaraabadiinana aada goysaan ulaa'ika kuwaasu kuwa sidaas yeera ee kolkay madax noqdaan dhulka fasaadiya oo muxuu ahayey eex iyo laaluush iyo qabiyo cabnimo iyo dhilanimo iyo balaayo iyo waxaasiyo ku kaca oo qaraabadoodana gooya ulaa'ika aladiina lacanahum allah kuwaas waa kuwa la nacladay fa asamahum uu dhaga tiray wa acma absaarahum maqalkoodina uu zuuliyey oo dha tiray weeyaan muttafaqun caleyh walilbukhaariyi faqaala allahu tacaala markaasuu wuxuu yidhi man wasalaki wasaltuhu waman qaطacaki qaطactuhu tii muxuu ahay intii hore tii riwaayadii hore ka tiri miyaadan raalli ku ahayn waytan goor dambana uu yidhi fadaliki laki ayuu riwaayadana waxay leedahay alle wuxuu yidhi qofkii ku xidhiiriyana waa xidhiirinayaa qofkii ku gooyana waa goynaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعنه رضي الله عنه قال عنه يعني عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه xadيثkii hore wariyey رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم جاء جبريل إلى رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه qال جاء رجل إلى رsuuل اللh صل ل سلم nin baa u yimid نبga صل ل سلم bu iبن مسعوud yihi faqاla ya رsuul الله man أxق الناasi بxusن صحاabatي waa kee dadka ka ugu mudnaan badan saaxiibtinimadayda yani iyo la dhaqankayga wanaagiisa inaan si fiican ula dhaqmo oo si fiican u dhaqaaleeyo qaala ummuk waa hooyadaa qaala uma man haddana waa kee qaala ummuk hooyadaa qaala uma man haddana mar saddexaad bul waa kuma haddana oo qaala ummuka mar saddexaad kee qaala markaasuu haddana wuxuu yidhi ninkii man afraad uma man haddana waa kay qaal abuuk waa abbaha ah, mutafaqun caleyh marka halkaasaa waxaa laga qaatay hooyadu inay leedahay halaaثatu arbaaci lbir kolkii baarinimada iyo wanaajinta waalidka la wanaajiyo afar meelood loo dhigo inay hooyadu ku sidato oo qayb libaaxay ka qaadanayso oo saddex meelood iyadu leedahay abbahana hal meel uu leeyahay mutafaq عaleyh wafii riwaayatin yaa rasuula اllahi man axaqu bixusni الصuxba saaxiibtinima yani la jir iyo ugu xaqnimo badan qaala umuka uma umuka uma umuka uma abaak uma abaak uma adnaaka adnaak ka kuugu dhow haddana kuugu dhow kolka aaba iyo hooyada markaa soo dhaaf dadku say kugu kala dhow yihiin ilmaha walaalaha adeer wالصaxaabatu bimacna الصuxba وqwlهu ثuma abaaka haakada huwa mansuuban xagga icraabta uga hadlayaaye isagoo kor dhaban oo abaaka la yidhaaho ayaa sidaa lagu wariyey oo arrintaa lagu nasbiyey بficli maxduufi ay ثuma bara abaaka u baari noqo abaha u baari noqo marka ficilkaasaa loo qadaraya mafcuul bihi buu sidaa u noqonaya wa fii riwaayatin huma abuuka wahada waadix kolka isagu muxuu ahay isagu waxba kale ma baahno kuwii hore marka ku codsan yahayo uma abuuka haddana aabaha weeyaan ka kugu hadalyabu marka noqonaya وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغب أنف من ذكر من إلى آخره يعني ha booroobo sanka haddana ha booroobo sanka haddana ha booroobo sanka qofka man adraka qofka soo gaara abaweyhi labadiisii aabbo cinda alkibar labadiisii waalid yani cinda alkibari daaweynida agteeda kusoo gaadha oy ku hagweynaadaan aw kilayhi axadahumaa midkood aw kilayhimaa ama midkoodun midkood ama labadooda uma lam yadkul iljanna haddana janno aan gelino rawah muslim janno marka ma isagaa qofka isu haya suu u habaarayaa nebigu sala allahu alay wasalam qofkii aabbihi iyo hooyadii intay da-weynaadaan aan janno gelin marka yani waxaa weeye sababkii ay lagu geli lahaa weeyaan aabbihiiyo hooyadu marka hadduu janno geli waayo waa inuu sababkaa isagu fudaydsaday oonu ku isticmaalin oo baarinimadii aabbihiiyo hooyadii uu ka tegey oo sidaa jannadii uu kaga qaday weeyaan marka allaha dulleeya wa kaasu raqima anfu macnihi waxaa weye iltasaqa biraqaam raqaamkuna waa ciidda ciid sanka ciidda ha la galo oo haddulooba uu ka dhigan yahay rawahu muslim wa canhu radia allahu canhu ana rajula qaala yaa rasuula allah ina lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuuni anugu waxaan leeyahay qaraabo oo aan xidhiiriyo oo igooya wauxsinu ilayhim oo isii'uuna ilaya aan wanaag u sameeyo oo iyaguna ixumeeya وأxlumu canهum aan ka u dulqaato oo وayجhaluuna calaya igu adab darooda faqaala markaasuu wuxuu yidhi lain kunta kamaa qulta haddii aad tahay sida aad sheegtay tacliiqaasuu ku xidhay liannu ninkan isagaa u warramay kor hadduu isagu warramayana isagaa wax uu sheeganayo weeyaan marka sidaas daraaddeed buu rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam arrinta ma aanu jasminin oo saasiyo saataa aad kala tihin ma aanu dhihine haddii arrintu sidaa aad igu sheegtay ay tahay ood run sheegayso fakaannamaa tusifuhum اlmalla waxaad la mid tahay sidii adigu oo hambinaya afka ugu guraaya almalla rum eh, rumad rumad eh, eh, mxuah dambaska kulul yaa la yidhaahaa rumadka ama raranka la yidhaaho yaa malli la yidhaahaa walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun calayhim kama zuulayo inuu kula jiro xag alle kaaga jiro ku ku caawiya maa dumta calaa dalika intaad sidaa tahayba xag allaa taageera ka haysataayoo allah kaa gacan siinaya in alle intaad sidaa ad tahayba oo iyaguna ay ku xumaynayaan adna aad wanaajinayso rawahu muslim waxaanu kusoo noqon doonaa raqam sitomiya ثamaaniya وarbaciin wtusifuhum bdm الtaa'i وkasri الsin الmhmla وتشhdيd الfa tuصifu wاlml بفتح الmim وتشhdيd الlam wahuwa الramaad الxaar waa dambaska kulul marka ay kaأnamaa تطcimhm الramaad الxaar waxaad la mid tahay sidii adigu afka ugu guraayo oo cunsiinaya dambaska kulul yani rumadka wahuwa تashbiihun lima yalxaqhm min alإثm dembiga gaadhaya ee dhibaatada aakhare ee soo gaadhaysa ayuu wuxuu ku shabahayaa bima yalxaqu akil aramaadi alxaari min alalam qof rumad cunaya damaskulul cunaya wixii soo gaari lahaa ee xanuunka ah yuu dembigaa soo gaaraya ku masilaya walaa shay-a calaa hada almuxsini ilayhim isaga qofkaas isaga wanaagga u sameeyey wax dembi ma haysto laakin yanaaluhum ismun cadiimu bitaqsiirihim fii xaqihi iyaguuse dembi weyna u gaaraya gabadfalka xaqiisa ku gabadfaleen waidkaalihim اlأdaa calayhi dhibka ay usoo geliyeen wallahu aclam وعn أنس رضي الله عنه أن رsuul الlahi صلى اه علي سلم qaal man أxaba an yubsطa lahu fii risqih qofka jecel in loo waasiciyo risqigiisa wayunsa'a lahu loo dibdhigo fii aharihi cumrigiisana cumrigiisa dib loogu dhigo cumriga alla u dheereeyo falyasir raximahu ha dheereeyo ha xidhiiriyo qaraabadiisa muttafaqun caleyh cumri dheerayntu waa wax caalamka oo dhan uu jecel jecel yahay oo ay ku dadaalaan kuwa dhakhtarada iyo waxyaalaha teknolojiyada iyo cilmiga waxaasu ku horumaray laakiin ayna heli karaynin xataa shaykuuqada oday gabowga inay la dagaalamaan iyo waxaas iyobay dawooyin inay soo saaraan isku dayeen waxaas oo dhanna ma arka ma ayna karin laakiin maxayna aqoonin dawadii xaqiiqiga ahayde yayna aqoonin oo waa mid sharciga alla un uu sheegay waa qaraabo xidhiidhinta qaraaba xidhiidhinta iyo deris wanaagga weeyaan risqigana waa lagu waasiciyaa muxuu ahaye guryuhu waa ku camirmaan dadku waa isku jeclaadaa waana cumrigana waa loogu dheeraaya muttafaqun calayh wa macanaa yunsa'a lahu fii aaharihi an yu'ahara lahu fii ajalihi wa cumrihi in dib loogu dhigo dib in loogu dhigo ajashiisa iyo cumrigiisa saasuu macnuhu noqonaya وعنه رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل أبو طلحة wuxuu akaa أnsaarta ugu maal badan madiine oo xagga timirta وكان أحب maalihi إليhi bayruxa beerta bayruxaalahay baanu ugu jeclaa وكانت مستqبلة المسجد masjidkay kasoo horjeeday wakaana rasuulu llahi sal ly slm yadkuluha wayashrabu min maain fiiha ayib wuuna geli jiray nebigu sal ly slam oo biyo macaanu ku yaalla buu cabi jiray falama nazalat hadihi alaaya markay aayaddan soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaama abu alxatu ilaa rasuuli lahi sal l sl abu alxa nebiga isu taagay faqaala ya rasuula allah in allaha tabaaraka watacaala yaquul alla subxana watacala wuxuu dhahayaa yani waxaan mid kale on soo marray riwaayat on soo marray waxayd in allaha tacaala anzla calayka sidaasay ahayd waana isla macno marka alfaada waxba yar kala duwan bxasabi tacadud الriwaayaat lan tanaalu الbira xatىa tunfiquu mima تحibuuna ba ala dhahaya وإna أxaba maali ilaya bayruxa xoolaygana bayruxaa baan ugu jeclahay waxaad shaygaad ugu jeceshiin bixiya haddaa lama dihine kaad jeceshiin ilaa aad wax ka bixisaan baa layihi markaasu dadaal iyo اxtiyaad uu samaynaya shaygu ugu jeclaa buu bixiyey وإnaha صدقة للahi taعaalى arjuu biraha وذukraha عind الlahi taعaalى fadعha ya rasuul الlahi xayثu araaka الlah deji meesha alla kutusi ya rasuul الlah faqala rasul ه sl sلم bak daka maal raabح daka maal raabح kar waa maal ribxay kar waa maal faa'iday qad samictu ma qulta waxaad dhahday waan maqlay وإنii araa an tajcalaha fi الأqrabiin inaad qaraabada dadka aadka ugu dhadhow aad yeesho ood uqaybiso ayaan u arkayaa faqala abu طلxةa radي الlahu عanهu afcalu ya rasuul الlah faqasmha abu طلxةa bayna aqaaribihi wa bani camihi mutafaq عalayh wqad sabqa bayaanu alfaadihi fi baab اlinfaaq mima yuxib baabkaasuna kusoo hormaray alfaadiisa dabdigeeda iyo macnaheeda sheegitaankiisa lambarkiisuna wuxuu ahaa laba boqol sagaashan iyo toddoba وعn cabdاللahi بn cmr بn الcاaص radي الlahu canهuma qaala aqbla rajulu ilى nabiy llahi slى الlahu عalيه wali waslm nin baa rasuulka all slى الlahu عalيh wali waslm u yimid oo xaggiisa usoo jeedsa usoo socday faqaala markaasu wuxu uhi ubaayicuka calى اlhijraةi wاlجihaad abtagi اlأjra min allah waxaan kugula mubaayacoonayaa inaan muhaajir ahaado oon dalkayga aana dib ugu noqonin oon jihaadka kaala qayb galo anigoo ajri alla subxaanaه wa tacala agtiisa ka dalbaaya faqaala markaasu wuxuu yihi rasuulka sal ly slam fahal laka min waalidayka axadun xay ma ku leedahay labadaadii